bilowgii adduunyada barabtankii bilowda bilowgii adduunyada barabtankii bilowda barbardhac iyo badin baafin kale lawaa barbardhac iyo badin baafin kale lawaa bilowgii adduunyada halkee bilowdaa bilowgii adduunyada baratankee bilowdaa barbardhac iyo badin bafi kale lawaa barbardhac iyo badin bafi kale lawaa kulow dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho wanaagsan dhegeystayaal meel waliba joogtaan waa ah, isniin taarikhdu waxay ku beegan tahay lixda nofembar sanadku waa labada kun saddex barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmi magaalada muqdisho waxaanu eegi doonaa kulanka ugu xiisaha badan jira horyaalka bermeliga toddobaadkan waa sports iyo weliba kooxda kubadda cagta chelsea chelsea ayaa booqan doonta garoonka sports stadium iyadoona kooxda kubadda cagta sports ay tahay kooxda keliya xil ciyaareedkan ambitina oo xil ciyaareedkan aan la garaacin sidoo kaleet waxaynu eegi doonaa bandhiga sports ay sameynayaan rikoorka bostogoglu tababaraha kooxda kubadda cagta sports oo gurigiisa waxaa weyaan xil ciyaareedkii hore ayaa ugu dambeysay in markaa dabcan guuldaro uu dabcan uu koox kala kulmo markaynu eegno labadii xil ciyaareed ugu dambeysay ambitin ayuu ahaa bostogoglu sidoo kaleetana waxaynu eegi doonaa marushi bujentino muxuu ka heli kooxdiisii hore ciyaaraha la ciyaaray sidoo kale waxaynu eegi doonaa liverpool taaka ayaa loo dhigay kooxda kubadda cagta lowton town ayaa taaka u dhigtay hal gool iyo hal gool la gashay waxaynu eegi doonaa laligaha real madrid iyaguna taak loo dhigay koox kubadda cagta ria falacano halka yuventus iyaguna sanadkan ay wacdareynayaan fiorentina ayay hal gool waxba ku garaaceen roma iyaguna waxay garaaceen lejo waxaynu eegi doonaa suuqa kaliibsiga qodobadaasi qodobo kaleetanu eegi doonaa dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha doorkeena le show. Antenne Vitale à Magic, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis, c'est bien faire la folie. Antenne Vitale à Magic, y a pas de raccourci. Oublie wahyaga dhegeystayaal haddiinu ka bilaabnana ee kulamadii la ciyaaray good waxaynu eegi doonaa kulamada caaw la ciyaari doona sports chelsea waa kulan xiso badan balse kooxda kubadda cagta liverpool ayaa lagu maadeysanayaa oo kooxda kubadda cagta loton town markaa dabcan dhibcaha markii aynu eegno ay kala qaybsadeen oo ay markii dabcan taaka loo dhigay haddaba kooxda kubadda cagta liverpool way ku guuldareysteen inay markaa saddexda dhibcood ka qaataan ciyaarta kahor waxaa la saadaalinayay in kooxda kubadda cagta liverpool afar gool shan gool lix gool ay kaga badin karayeen kooxda lowton town haddaba kooxda kubadda cagta lowton xil ciyaareedkan markii la xigo kulmadii ay ciyaareen waxa ay guul gaareen hal kulan iyagoo toddoba jeer la garaacay saddex jeerna barbare ay galeen marka kooxda lowton oo ku jirta mid ka mid ah kaalmaha ugu dambeeya horyaalka brmer liaga ayaa dhibcaha ka qaadatay kooxda liverpool oo ku jirta kaalinta saddexaad horyaalka brmerliga afarlabaatan dhibcood ay shaqeysteen haddaba liverpool xilli ciyaareedkan markaynu eegno kulmada banaanka ah ay ciyaarayaan waxa ay lumiyeen ugu yaraan afar jeer ayay lumiyeen tusaalahaan oo kale hal jeer waa la garaacay saddex jeerna barbaro ay la galeen kooxaha kale sida liverpool chelsea ay barbaro la galeen iyo kooxaha kale liverpool kulmada banaanka xilli ay ku dhiban tahay keliya laba jeer ay badiyeen kulmada aweega ama kulmada banaanka lix kulan horyaalka premier leaga ay ciyaareen markaynu eegno kooxda liverpool kulanka wuxuu kula muhiim u ah, iyaga xataa way badbaadeen guuldaraya ka badbaadeen ee ciyaarta gabagabada sagaashan lagu sii daray daqiiqadaha dheeraadiga shan daqiiqo iyadoo dhacsiisan tahay ayaa luis dias goorka ku shuudiyey goolkaasina ninka lagu magacaabo waxaa caawiyey ninka layidhaahdo eliot luis dias ayaana fanaanada ku qoran tahay aabiha liisii daayo dabcan muujiyey aabihiisi ayaa toddobaadkii hore lagu afduubtay colombia ilaa iyo welina waa la haystaa oo aabihiisa wuxuuna rajeynaya aabihiisa ciddii afduubatay inay markaa dabcan ay dib u sii daayaan haddaba luis dias waa ciyaaryahaan mar weliba waxa weeyaan kulmada muhiimka ah isagu waxa uu ka mid yahay ciyaaryahanada aadka u khatarta badan xilli ciyaareedkan salaanoo kale loton ayuu ka dhaliyey sidoo kaleeto goolkii uu ka dhalinayey oo kooxda kubadda cagta lask wuxuu ahaa gool muhiima sidoo kaleeto banmus goolkii uu ka dhalinayey kulankii chelsea uu ka dhalinayey kulankii eh, dabcan uu dabcan waxaa weyaan wuxuu xil ciyaareedka markii la kulmada inta badan goolashii dhaliyo wuxuu ahaa kulan muhiima markii la eego afar gool ayuu dhaliyey labaiyo kulan xil ciyaareedkan uu ciyaaray haddaba laakiin luis dias ayaa lagu mahadeysanaya oo laleeyahay inta badan waa khasaariye inta badan goolasha khasaariya darwin aan ilaahdee ninka la darwin nunis haddaba darwin nunis xil ciyaareedkan isagu waa uu fiican yahay xil ciyaareed qurux badan ayuu qaadanaya laakiin fursadaha uu khasaarinayo ayaa ah fursado inta badan aanan caadi yahan xil ciyaareedkan shan iyo toban kulan xil ciyaareedkan uu ciyaaray kooxda liverpool toddoba gool ayuu dhaliyay afar goolna waa uu sisgariyey waa uu caawiyey sidoo kaleeto kooxda real madrid iyaguna taaka loo dhigay toddobaadkan toddobaad xun ayay u tahay toddobaadkii hore kulankii dirbiga ahaa ee el clasico ayay garaaceen kooxda baasha laakiin kulankan kooxda kubadda cagta real madrid ayaa guuldaro markii la eego eh, dhibcaha markaa laba dhibcood khasaarisay oo barbaro la gashay kooxda reyo falcano haddaba kooxda reyo falcano inaba caadi maaha sideedii kulan ugu dambeysay ama ugu dambeysay horyaalka laliigahay ciyaareen waxay ahaayeen abitin haddaba kulanka waxyaaba badan ayaa laga soo calaamadeeyey waxay u baahan tahay real madrid mararka qaar waxa weyaan in ciyaaryahaanadaas mar waliba juudi billingham isagu waa ciyaaryahan aad u khatar badan xil ciyaareedkan saddexiy toban gool ciyaaray saddexiy gool ayuu dhaliyay laakiin sidaas ay tahana real madrid waxaa laleeyahay xil ciyaareedkan waa in weryahaan aada u khatar badan ay soo qaataan sababtay tahay kooxda kubadda cagta real madrid xil ciyaareedkan markii la eego weryahaanada waxaa keliya ka rajeynaysaa juudi billingham xataa fenisia g iyo rodrigo sidoodii hore ma aha oo markii la eego real laakiin labaiyo toban kulan xilli ciyaareedkan ay ciyaareen horyaalka wadanka sbein sagaal kulan ayay badiyeen iyagoo sagaal labaatan ka helay sideed gool ayaa laga dhaliyey saddex goolna waa dhaliyeen xilli ciyaareedkan waa kooxda difaacoodii aadka u khatar badan yahay oo marka leego melataw isagana waxaa la aaminsan yahay in xilli ciyaareedkan wiraan uu maqnaan karayo lix bil ilaa toddoba bil marka taa waxaa laleeyahay real madrid waxaay muhiimad gaara siin doonaan suuqa january in ciyaaryahaan ee dhexe soo qaataan ardogular xalay safashadiisii ugu horeey ayuu doonayay inuu sameeya real madrid laakiin carlo angelotti ayaa ku adkeeyay oo markii laga ciyaaryaankan bedel xataa ma loo isticmaalin markaynu eegno dhanka talyaanigana kulmadii la ciyaarayna Eh, waxaa ugu xiisa badnaa kulankii udhexeeyey kooxda yuventus iyo weliba kooxda kubadda cagta fiorentina ugu dambeyntii kooxda kubadda cagta fiorentina ayaa lasoo afjaray afartii jeer ugu dambeysay kooxda kubadda cagta yuve oo yuventus ayaa ugu dambeyntii waxa weyaan soo afjartay maadaama kulmadii ugu dambeysayba afartii kun ugu dambeysay ambitin ay ahayd kooxda kubadda cagta fiorentina yuve ayaa hal gool kaga badisay kooxda kubadda cagta fiorentina roma iyaguna way badiyeen oo leece laba gool iyo hal garaaceen iyadoona labadaasi gool Eh, uu u kala dhaliyay ninka lagu magacaabo eh, azmon iyo weliba romelo lukaku lukaku xil ciyaareed qurux badan ayuu ku qaadanaya kooxda roma xil ciyaareedkan waxa weeyaan kulamadii u ciyaareen waa labaiyo toban kulan xil ciyaareedkan roma u ciyaaray durbe sagaal gool ayuu sii marayaa halka lix gool horyaalka ee eh, seer-eeda talyaaniga uu sii marayo marka sanadkan lukaku isagana aad yaad ayuu shidan yahay waxay dhegeystayaal weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markan dhegeystayaal haddiinu egnana kulanka ugu xiisaha badan caawa jira waa kulanka udhexeeya kooxda kubadda cagta chelsea iyo weliba kooxda kubadda cagta ee sports sports garoonkooda waxay ku qaabili doonaan kooxda kubadda cagta chelsea waa kulan london derbiya caawa kow iyo tobanka habeenimo ayuu kulankan soo geli doonaa haddaba kulankan markaynu eegno waxyaabaha laga diiwaangeliyey ee dabcan kooxda chelsea iyo kooxda kubadda cagta sports iyaa guulal badan markaynu eegno markii ugu dambeysay haddaba markii ugu dambeysay labadan kooxood wada ciyaaraan chelseana ay soo booqato garoonka sport stadium waxay ahayd lix iyo labaatankii februaayo ciyaareedkii hore markaasina kooxda kubadda cagta chelsea waa lagu soo garaacay laba gool ayaa lagu soo garaacay waxba ciyaaryahanka lagu magacaabo olivier skib iyo weliba harikane ayaa labada goolba ka dhariyey sidoo kaleeto markaynu eegno antoni conte ayaa markaa dabcan garaacay chelsea markii ugu dambeysay oo spors uu tababaro ahaa oo markii la eeg chelsea ay soo booqanaysa garoonka sports stadium hadaba koox kubadda cagta eh, sports waa koox inabaanan caadi ahayn oo markii laga xil ciyaareedkan waa kooxda ugu khatarta badan iyadoo hal kulan baaqi u yahay oo caawa ciyaari doonta ayaa haddana waxa ay tahay koox markaa eh, dabcan xilli ciyaareedkan dhibcaha ugu badan heshay keliya mansity ayaa ka badan oo toddoby labaatan heshay eh, koiyo kulan marka sports lixiy labaatan iyo toban kulan ciyaaray caawana kulanka ay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta chelsea haddaba marushi bujentino waxa weyaan tababaraha kooxda kubadda cagta chelsea sports aad yaad ayuu u jecelyahay wuxuu yidhi waa macquul markii lina tababar u kooxda kubadda cagta sports sababta tahay kooxda sports waxay ahayd koox Eh, dabcan aan aad aad u jeclaa waqti fara badan ayaan halka ku qaatay waana taageersanahay laakiin kulanka waynu dagaalami doonaa ayuu yidhi murusha burgentino tababarihii hore kooxda kubadda cagta ee eh, sports haddana ah tababaraha kooxda kubadda cagta chelsea haddaba chelsea xaalad dhanka dhaawaca ah ayaa haysataa oo markii la eego ciyaaryahaanada sida ninka lagu magacaabo inkonko benjelwal jalobah sidoo kaleeto wasle fafana armando baruqo iyo ninka lagu magacaabo remi lafia halka kooxda kubadda cagta tottenham ay ka maqan yihiin ciyaaryahanada sida hogo loris evan barsig ben davis ninka lagu magacaabo withman ninka lagu magacaabo solomon dhammaan ciyaaryahaasi way ka maqnaan doonaan haddaba kooxda kubadda cagta sports waxaa lagu ammaanayaa tobankii kulan ugu dambeysay xil ciyaareedkan horyaalka brmer leaga ay ciyaareen tobankaasi kulan sideed kulan ayay badiyeen laba jeer ayay barbaro galeen waana kooxda keliya xil ciyaareedkan ambitina oo aan guuldaro kala kulmin kooxaha kale ee horyaalka brmer leaga haddaba tottenham iyagu waxaweyaan waa koox inabaanan caadi ahan xil ciyaareedkan kooxaha waaweenka bigsigiska waxay la kulmeen kooxda kubadda cagta liverpool waay garaaceen waxay garaaceen m united waxay barbaro la galeen kooxda kubadda cagta ee tottenham hosba sidoo kaleeto kulmada ay guuleysteen waxaa kamid ah crystal balas ayay laba gool hal ku garaaceen fulham ayay laba gool iyo waxba ku garaaceen waxay lotonton ku garaaceen hal gool waxay liverpool ku garaaceen laba gool iyo hal waxay tottenham ay la galeen barbaro kooxda kubadda cagta arsenal waxay labaiyo hal ku garaaceen kooxda kubadda cagta sheffield united waxay shan gool laba ku garaaceen kooxda kubadda cagta barley waxay laba gool waxba ku garaaceen kooxda kubadda cagta barnmus waxay sidoo kale laba gool waxba ku garaaceen kooxda kubadda cagta ma united oo garoonka sports booqatay saddexii tobankii xil ciyaareedkan waxa weyaan marka united kooxda kubadda cagta spols weyaan waa kooxda xil ciyaareedkan inaba aanan caadihan oo acdareynaysa gool ay ku dhalin toban kulan ciyaaryahanka ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta sports xil ciyaareedkan waa kabtankooda ninka lagu magacaabo hong minson kuwa kow iyo soddon jir dhashay sideedii julaay kun sagaal boqol iyo labadii waa ciyaaryahaan aad u khatar badan xil ciyaareedkanna kow iyo toban kulan uu ciyaaray kooxda kubadda cagta sporis waxa uu u goolal gaaraya sideed gool isagoo markaasi dabcan xaawiyey hal gool marka ciyaaryahaankan waa mid kamid a ah ciyaaryahanada xil ciyaareedkan ku tartamaya gooldhalinta horyaalka wadanka ingiriiska toban kulan uu ciyaaray horyaalka bermaleaga xil ciyaareedkan sideed gool ayuu dhaliyay waa ugu khatarta badan sidoo kaleeto ciyaaryahan kale ugu magacaabo madison waa ciyaaryahaan kaleeto oo inaba nacaadiyahan ciyaaryahankan madison la yiraahdo waa lixilabaatan sana jir isagu waxa uu dhashay labaasaddelabaatanki november kun waa ciyaaryahaan aada u khatar badan xilli ciyaareedkan kow iyo toban kulan uu ciyaaray dhammaan tartamada oo idil kooxda kubadda cagta sports shan gool ayuu asiisdigareeyey ama shan gool ayuu caawiyey isagoo saddex goolna uu dhaliyey marka innaba caadi maaha sidoo kale tukulfiski isaguna innaba caadi ma waa ciyaaryahaan aad u khatar badan isagoo xil ciyaareedkan laba gool ayuu dhaliyey kow iyo toban kulan uu ciyaaray kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo tottenham hotspur haddana waxaa jira laba ciyaaryahaan oo qadka dhexe ka ciyaara oo burburiyaal ah oo innaba caadi ahayn waa ninka lagu magacaabo yuusuf benzuma iyo weliba bebe labadan ciyaaryahaan waxay kala direen qadka dhexe kooxda kubadda cagta liverpool qadka dhexe kooxda kubadda cagta arsenal qadka dhexe kooxda kubadda cagta ma united marka innaba caadi maaha beb sari wila benzuma sidoo kaleet waxaa la amaanayaa eh, golhayaha kooxda kubadda cagta sports ninka lagu magacaabo eh, vicario vicario innaba caadi maaha waxaa la yiraahdo eh, ninka la yirahdo vicario waxa uu dhashay isagu toddobadii octobar kun waa labaatan sano jir hal ciyaareedkan uu ku cusub yahay waxaa laga keenay eh, kooxda kubadda cagta imboli labaatan milyan xilli ciyaareedkii hore sidaas ay tahayna eh, ciyaaryahankan golhayahan waa la amaanaya xilli ciyaareedkan waxa weeyaan eh, kooxda kubadda cagta spolis waa mid kamid a ah ciyaaryahanada ugu muhiimsan xilli ciyaareedkan ay ku duulayaan sidoo kaleeto romero iyo ninka lagu magacaabo bedro bedrow innaba caadi maaha ben davis iyo ninka lagu magacaabo vendeven wacyigelyahanada xil ciyaareedkan uu ku wacdareynayo tababaraha kooxda kubada cagta sporis bostogoglu haddaba bostogoglu waxa uu ka hadlay murushii burgentino iyo kooxda chelsia wuxuu leeyahay boja halkan taariikh ayuu ka sameeyey waa tababare aad aad u khatar badan wax badan ayuu sameeyey marka eh, koley waxaan aaminsanahay uu leeyahay inaan u baxeyno kooxda chelsia waa kooxinabaan nacaadiyaheen haddaba boosta gogol waxaa lagu ammaanaya isagu xilli ciyaareedkan markii la eego waa tobanihii ugu horreeyay taariikhda kooxda kubadda cagta sports waxa weeyaan dabcan meel fiican gaarsiiya sidoo kaleetana kooxda kubada cagta sports in xilli ciyaareed lix iyo labaatan dhibcood ka helaan toban kulan oo ay ciyaareen waxaa leeyahay waxay u ahayd xil ciyaareedkan ama xil ciyaareedkan waxay u tahay xil ciyaareed fiican waxaana hadda ka hore ay sameeyeen kowdii markaasina xil ciyaareedkaasi dhibco badan ayay heleen oo dhibcood toban kulan oo ciyaareen kowdii markaasina kooxda kubadda cagta tutam hosba waa ay qaadeen oo horyaalkii kodi waana markii ugu dambeysay kooxda kubadda cagta spolis ay lix iyo labaatan dhibcood ka hesho toban kulan oo ay horyaalka bermeliga ee ingiriiska ay ciyaaraan sidoo kaleeto markaynu eegno koox kubadda cagta sporis xil ciyaareedkan waa koox markii la eego innabaanan caadi ahayn ciyaaryahanadooda marka xaaladda kooxda kubadda cagta sporis innaba caadi maaha laakiin kooxda kubadda cagta chelsea markaynu eegno eh, waa koox markii inta badan ka adag kooxda kubadda cagta sporis ee kulmadii ugu dambeysay inkastoo labadii kun ugu dambeysay kooxda kubadda cagta chelsea aysan ka badin eh, kooxda kubadda cagta eh, lagu magacaabo sporis laakiin sidaas ay tahayna kooxda kubadda cagta chelsea way ka adag tahay kooxda kubadda cagta spors inkastoo xaaladda ay ku sugan tahay kooxda kubadda cagta chelsea aysan ahayn xaalad wanaagsan oo chelsea ah dhibaato xooggana dareemayso oo markii laga hel ciyaareedkan galabgalab ay tahay laakiin sidaasi ay tahayna kooxda kubadda cagta chelsea afar iyo tobankii kulan ugu dambeeyey oo wada ciyaareen chelsea iyo tottenham chelsea ayaa guul gaartay sagaal kulan oo markii la eego ay sidoo kaleetana chelsea kaliya laba gooldar ayay kala kulantay afar iyo tobankii kulan ee ku dambeysay kooxda kubadda cagta chelsea iyo waliba kooxda kubadda cagta sports ay wada ciyaaraan saddex bareejo marka afar kulan sagaal kulan oo chelsea badisay sports laba kulan badisay waxaana bareejo la galay saddex kulan marka kulankan kulan inaba aanan caadi ahayn weeyaan xil ciyaareedkii hore antoni conte ayaa watay oo tobabare hore chelsea ka tirsanaa wuxuu ka hor yimaaday chelsea barbara ayuu la galay waa dhibciina uu ka qaatay xil ciyaareedkana kooxda kubadda cagta chelsea waxaa wataa murishi burjuntino oo hore tababar u ahaa kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo sbolis hore macalin u ahay haddana wuxuu wataa kooxda kubadda cagta chelsea markaynu arki doonaa haddii kooxda kubadda cagta chelsea ay markaa eh, dabcan meel fiican ay ka gaari karayaan ama ay garaaci karayaan haddaba wararka chelsea markaan haddiinu eegdana chelsea horta dhibaato dhanka weerarka ayaa haysata ciyaaryahanka ugu fiican xilciyaareedkan weerarka eh, markii la eego waa ninka lagu magacaabo raxim sterlin xilciyaareedkan raxim sterlin waa gooldhaliyaha ugu sareeya chelsea markii la eego labaiyo toban kulan uu ciyaaray afar gool ayuu dhaliyey xil ciyaareedkan saddex gool horyaalka bermelig ayuu haystaa halka laakiin ciyaaryahanka lagu magacaabo col balmer uu yahay ciyaaryahan inabaanan caadi ahaan waxaa leeyahay col balmer lixdii kulan ugu dambeysay uu chelsea u ciyaaray wuxuu ku lug leeyahay shan gool saddex gool uu caawiyey iyo laba gool u dheli marka isaguna waa ciyaaryahaan kaleeto aadaed u khatar badan waa ciyaaryahankii horkooxda kubadda cagta masity col balmer isaguna aynaba caadi ma aha laakiin jackson ay ka jaban tahay jackson waxa weyaan waxaa ugu dambeysay in uu gool laliyo kulankii baaley ee toddobadii oktoobar markaasi oo chelsea kooxda kubadda cagta chelsea weyaan afar gool iyo hal badisay kooxda kubadda cagta baaley markaasi ayaa ugu dambeysay in nicholas jackson uu gool dhaliyo sidoo kaleeto markaynu eegno eh, waxaa kulanka diyaar noqon doona oo la heli doonaa ciyaaryahanka lagu magacaabo maqaylo mudrigi hadaba mudrigi waa ciyaaryahaanka aadka u khatarta badan inkastoo xilli ciyaareedkan markii la eego xaaladiisa aysan wanaagsaneen laakiin sidaasi ay tahayna waxaweyaan chelsea kulmadii ugu dambeysay maqaylo mudrigi Eh, waxa weyan labadii kun ugu dambeysayba laba gool ayuu dhalinayay xulkiisa iyo weliba kooxdiisaba kulankii arsenal iyo kulankii xulka wadanka ukrain oo ay kaga badinayeen saddex gool iyo hal xulka wadanka malta marka muqayl mudrigi isaguna labadii kun ugu dambeysay ciyaaray laba gool ayuu dhalinayay halka markaynu eegna xil ciyaareedkan muqayl mudrigi xil ciyaareedkan sideed kulan horyaalka bermleagu oo ciyaaray laba gool uu dhaliya keliya marka muqayl mudrigi isaguna waynu arki doonaa oo waynu eegi doonaa haddii caawa wacdareyn doono haddaba jelsia shaxda ay ku ciyaari karto caawa waa shaxdan golaha robertson ayaa lagu soo bilaabi doona waa robert sanchez cocorella oo la amaanayo tiago silva levi colwill axel disasi moses casedo inso fernandes raximi sterlin golnar galager col balmer iyo weliba ninka lagu magacaabo nicholas jackson hadaba moses casedo iyo weliba inso fernandes way hadleen inso wuxuu leeyahay waan hubaa waan hubaa boqolkiiba boqol waxaan rajeynayaa in chelsea ay noqon doonto tobanka sano soo socda mid ka mid ah kooxaha ugu khatarta badan markii la eego sababta taay waxay dhisayaan koox mustaqbal ah wuxuu leeyahay boqolkii boqol waan hubaa waxaa noqon doonaa koox wanaagsan waxaa noqon doonaa koox guula sida champions leaga horyaalka brmeliga iyo koob kale moska sidu isaga xataa wuu hadlay wuxuu yidhi wax badan ayaan sameyn doonaa mustaqbalka soo aadan chelsea xidigaha ee had jooga waa xidiga daayara markaad eegto ciyaaryahaanada sida col belmer nicholas jackson gorner galager enzo fernandes levo colwil cocorella axel disasi ciyaaryahanada kale sida ciyaaryahanka lagu magacaabo fofana broja iyo romeo lafia dhammaan ciyaaryahanadaasi waa ciyaaryahaan markii la eego saddex sano iyo afar sano ka yar marka wuxuu leeyahay wax badan ayaa soo socda taageerayaasha chelsea waxay u baahan yihiin inay dulqaataan oo ay samir yeeshaan hadaba kooxda sporis xil ciyaareedkan markii la eego iyo xil ciyaareedkii hore tan iyo bostogogulu markii loo magacaabay xil ciyaareedkan eh, kooxda spolis waxay ku ciyaareen gurigooda afar kulan afarta kulan way badiyeen xataa barbar maysan gelin keliya laba gool ayaa looga dheliyay marka waxa weyaan marka chelseaa waxaa leeyahay waxay u tegi doonaan koox xil ciyaareedkan afar kulan garoonkooda ku ciyaareen afarta kulanna badiyeen sideed gool ay ku dhaliyeen laba goolna ay barbara galeen hal kooxda chelsea xil ciyaareedkan kulamada banaanka afar kulan ayay banaanka aadeen waxay badiyeen laba kulan hal kulan ayaa la garaacay laba kulan ayaa la garaacay hal kulan ayaa dabcan barbare ay galeen toddoba gool ay dhaliyeen afar gool ayaa laga dhaliyay xilli ciyaareedkan chelsea kulamada aweyga ah chelsea marka iyagu waxay ku wanaagsan yihiin kulamada aweyga xilli ciyaareedkan sababtee tahay chelsea xilli ciyaareedkan gurigooda stafford bridge markii la eego shan kulan waxa weyaan lix kulan ayay ku ciyaareen keliya hal kulan ayay ku badiyeen saddex kulanna waa lagu garaacay marka chelsea xilli ciyaareedkan chelsea iyo ma united ba xilli ciyaareedkan labadan kooxoodba kuma wanaagsano eh, eh, hoomkooda ama gurigooda halka chelsea xil ciyaareedkan banaanka ay ka wanaagsan tahay sidoo kaleetna united banaanka ay wanaagsan tahay haddaba xil ciyaareedkan kooxda ugu khatarta badan hoomkooda ama gurigooda markii la eego aston villa shan iyo toban ka heleen garoonkooda waa mancity iyaguna shan iyo toban ka heleen liverpool shan iyo newcastle shan iyo arsenal afar iyo toban dhibcood spors laba iyo toban waa lixda kooxood ilaa toddobada kooxood xil ciyaareedkan hoomkooda ama gurigooda dhibcaha ugu badan ka helay weyaan haddaba markaynu eegno ciyaartan inta badan waxaa la saadaalinayaa in kooxda kubadda chelsea iyo sports barbaro ay ku dhammaan karto oo chelsea waxa weyaan dhibco ay ka lumin karayaan haddaba kooxda kubadda cagta masiti hore waxay rajeynayaan in chelsea ay badiso maadaama haddii chelsea marka weyaan ay badiso mancity iyagu hogaanka horyaalka brmeliga way sii dheereysan doonaan tottenham haddii badiso tottenham ayaa hogaanka la wareegi doontaa markii la eego oo masiti toddobylabaaandhibcood ay leedahay halka spors labaatan dhibcood ay leedahay sagaal labaatan dhibcood ayay doontaa haddii kooxda kubadda cagta spors ay guul gaadho marka xalay liverpool way kuftay arsenal sidoo kale todobaadkan way kufeen astovilla iyagoona todobaadkan waa la garaacay newcastle todobaadkan way badiyeen breton barbara ayay galeen united way badiyeen markaynu arki doona haddii tutaham iyaguna toddobaadkan ay guul gaari doonaan sidoo kaletana kooxda chelsea ay guul gaari doonaan marka kulanka wuxuu noqon doonaa kulan aad iyo aad u xiiso badan oo markii la eego kooxda kubadda cagta chelsia eh, waxay rajeynayaan in kulanka meel fiican ay ka gaaraan haddaba sidoo kaleto waxyaabaha aadka loo hadalhay waxaa ka mid ah eh, aad aad loo qiimeynaya qadka dhexe kooxda kubadda cagta chelsea iyo qadka dhexe kooxda kubadda cagta sports sida ciyaaryahanada bebesar iyo bensuma sidoo kale waxaa la qiimeynaya moses kasedo iyo inso fernandes haddii la kala diro moses kasedo iyo inso fernandes waxay noqon doontaa khasaaradii ugu darneed markii labadan ciyaaryahaan inso fernandes iyo moses kasedo labadaba waxaa laga soo bixiyey lacag boqoiyo milyan marka ciyaaryahaanadan bebesarna waxaweyaan waxaa laga soo bixiy lacag yar bebesar isagu waxauu ahaa ciyaaryahaan keedleyka ah xilciyaareedkii hore kooxda antonio conte waxay ka heleen mensi ay ka helan kooxda sports toban milyan xilli ciyaareedkii marka bebesar wuxuu ku fadhiya keliya lix milyan halka benzumana isaguna uu ku fadhiyo lacag yar oo markii la eego saddex jibaar ilaa afar jibaar lacagta uu ku fadhiyo muskasedo bareyton ay kasoo qaateen xilli ciyaareedkii labadakunlabaaatanka iyo kuw labaatanka markaasina sagaaliyo milyan ayay sports bixiyeen marka waynu arki doonaa kulankan muhiimka ah haddii chelsea ay badin doonto ama haddii sports ay badin doonto Magic System, Rev One, Shaoki. waa hega guud ahaana barnaamijkeena ciyaaraha dowr idaacadda kulan magaalada muqdisho intan ayaa kusoo gabagabeynana barnaamijka barnaamijkiisa xiga hal